بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل أوقات الصلاة خمس أول وقت الظهر زوال الشمس وآخره مصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا وآخره غروب الشمس وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفق الأحمر وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر وآخره طلوع الفجر الصادق وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس halkan waxaan ka gelaynaa in sha allahu tacaala awqaat awqaat awqaatu salaati alkhams shanta salaadood wakhtiyaalkooda mid walba wakhtiga ay soo gasho iyo wakhtiga ay baxdo shanta salaadood mid kastoo kamida mid ah ay soo gasho iyo wakhtiga ay baxdo <clears throat> awqaatu salaati salaadda wakhtiyaalkeedu khamsun shan wey wakhtiyaalka salaadu waa shan awal wakti duhri duhurka wakhtigiisa awalkayso zawaalu shams qoraxda zuulideeda wey yacnii duhurku waxa uu soo galaa wakhtiga duhurku soo galo oo awalkiisa ah waa zawaalu shams can wasdi samaa samada dhexbartankeeda madaxaaga meesha ku aadan madaxaaga meesha ku aadan oo samada marka qoraxdu ay ka zuusho oo xagga qorax qoraxudhaca ay aado markaas ayaa waqtigii duhurka la gaaray marba haddii qoraxdii dhinaca qorax qoraxudhaca ay us badatay oo waxa inta in ugu yar inta in ugu yar ay maxaa la yidhahdaa ay leexato iilatay awal waqti duhri duhurka waqtigiisa awalkiisu zawaalu shams qoraxda zuuladeeda wey oo macana waxay ka zuulaysaa dhexbartanka cerka halkan waa oognahay waxay ka timid bariga ayay ka timid say soo socotay waa soo socotay waa soo socotay dhexbartanka ayay timid samada dhexbartankeeda meesha madaxaa ku aadan markaa taagan tahay markaasa waxay aaday xagga qoraxudhaca markaas ayaa duhur la gaaray wa aakhiruhu aakhiru masiiru dilli shayi masiiru dilli shayi shayga hooskiisa ahaantiisa weeyaan milahu shayga oo kale uu noqdo hayra dili listiwaa dilulistiwaaha kayrkiisa duhurka waxaa ugu dambeeyuu ku yidhi marka shayga iyo hooskiisa marka shayga iyo hooskiisu ay isla ekaadaan shayga hooskiisu markuu noqdo shayga oo kale maalan qalin ayaa taagtay qalin ama ul shay toosan oon qalqalocnayn ayaa taagtay marka sidaa u istaajisay shayga iyo hooskiisu markay isla ekaadaan oo uusan ku jirinin hooskii istiwaha hooska istiwahuna uusan ku jirin hooskaas maxaa loola jeeda hooska istiwaha qoraxda markay dhexbartanka ku aadanayd cirka dhexdiisa markay ku aadanayd oo xaggan iyo xaggan midna aysan jirin shayga haddaad istaajido hoos ayuu lahaa shaygaas hooskaasa waxaa leedahay dillul istiwaa haddaad wax taajisid qoraxda yacni waxaa weeyaan saddex meelood ayay martaa marka la eego markay bariga ka timaado mar waxay maraysaa xaggan koonfur ayay martaa ha soo kala dhadhawaato laakiin koonfur ee mar martaa marna waxay martaa dhexbartanka cirka xaggan xaggan midna ma jirto marna waxay martaa xagga waqooyiga ay martaa qoraxdii markay soo baxdo lanna meelaha madaalicda meeshay ka soo baxaysa iskhilaafsan mar waxaa weyaan xaggan ka soo baxaysa mar dhexbartanka mar xaggan xaggan markay ka soo baxdo maalan saasay u socotaa xaggan kaa maraysaa xaggan ayay qoraxdii marisaa waxoogaa ay xaggan jirtaa marna xaggan ayay jirtaa labadaas jeerba qoraxda markay dhexbartanka taagan tahay oo xaggan iyo xaggan midna aysan jirin oo cirka iyo dhexbartankiisa ay taagan tahay shaygu hoos ayuu leeyahay aduu hadda shay istaaji qoraxda fiiri shay istaaji maxaad ku ogaa kartaa marna dhexbartanka markay maraysana wax hoosaba shaygu ma laha shayga hooskiisa wa isku dhammaanayaanba wax dilulistiwa laydhaha markaas maba jiraba laakiin markay xaggan marayso waa koonfur iyo xaggan markay marayso waqooyi labadaba hoos ayaa jira hooskaas qoraxdu markay dhexdeeda joogto hooska shaygaasi leeyahay yaa waxaa la yidhahdaa dilulistiwa dilulistiwa ayaa la yidhahdaa hooskaas hooskaas hoos uusan ku jirin hoos uusan ku jirin hooskaasi oo yacni bilowday istiwaaha ka bacdi hooska la sheegaya dillistiwaa yacni waxaa la rabaa hoos bilowday markii qoraxdu dhex bartanka ay ku taaganayd ka bacdi maaha qoraxdu markay dhexda maraysay hooskii shaygana lahaa laga hadli mayo laakiin hoos bilowday istiwaha qoraxdu markay maraysay waa la fahmaa laga yaabaa saasaa loola jeedaa waxaad ku ogaan kartaa markaa rabto inaad si daqiiqa u ogaatid subaxii soo qaado ama barqadiiba shay dheer soo qaado oo hoos leh halkaan istaaji meel istaaji shaygaas muxuu leeyahy agga maqribka xagga quruuba shamsiga hoos ayuu leeyahay hoos dheer subax hore hoos dheer ayuu leeyahay soo ma hoos dheer oo hay war shay kastaa leeyahay laakiin laa yazaalu yanqus waa soo yaraanaya soo yaraanaya soo yaraanaya soo yaraanaya hooskaasi markuu yaraan dambe mar kasta waxaad calaamadsataa meesha u marayo calaamad u samee waa soo dhawaaday calaamadi waa soo dhawaaday calaamadi waa soo dhawaaday markaad marka uu hooska mar dambe nuqsaami waayo oo naqsi dambe uusan jirin welina uusan siyaado bilaabin ziyaadana ma jirto markaas waaa la hada dalilulistiwa intaa soo hartay mar waa dheeraana mar waa yaraana ilaa qoraxda hadba inta wasatu samaa intay u jirto yaa keenaysa hoosku inuu dheeraado iyo inuu yani gaabto marka istiwaha marayso marka calaa kulli xaal hooskani marka oo maxaa la yidhaahdaa uusan nuqsaamid nuqsaan dambe aqbalin ziyaadana weli uusan ziyaadin hooskaas jooga yaa waxaa la yidhaahdaa il اstiwa hadhow markaaad leedahay duhur ma tegi mase ma tegin hooskaas ma xisaabsanaysa waa miduu ku leeyahay ayra il اstiwa miduu ku leeyahy taas hooskii oo shaygan ou lahaa markii qoraxdu dhexbartanka ay taagnayd hooskaas ma xisaabsanaysid duhur ma tegi mase waa joogaa markaad leedahay casar ma gale mase ma gelin markaad leedahay hooskaas ma xisaabsanaysid hay ma la fahmsoo ku celina waa saas si fiican meesha isaga fahma marka wuxuu yidhi أول وقت الظهر زوال الشمس يعني عن وسط السماء dhexbartanka cerka halkaa markay in yar ka aado qaliila in yar adnaa shay markay halka aado duhurka waa jiraa وaakhiruhu aakhiru الظuhri duhurka aakhirkiisuna masiiru ظili الشhayi shayga hooskiisa ahaantiisa weeyaanoo milahu mila shayi shaygii oo kale u noqdo milahu shaygii oo kale waa shaygii hooskiisa in isdhakaadaan hayra dili istiwaa istiwii hooskiisi maalin kuma jira kaas xisaabsan mayse hooska adil اmawjuud fii waqti اstiwaa ma xisaabsanaysa isaga xisaabta kuma jiro waxaa la rabaa hoos bilowday istiwaaha ka bacdi marka shaygan hooskiisa waad ka jaraysaa marka waa saas wa awal waqti اlcasr casrka waqtigiisa awalkiisuna idaa saara markuu hado weeye dillu kuli shay shay kasta hooskiisu milahu shaygoo kale u hado casar goormaa duur u dambaysa shaygii hooskiisa markay isla ekaadaan casarka goormaa u horeysa nafsu shay marka shaygii hooskiisa isla ekaadaan duur waa dhammaaday casra jira wazaada una ziyaado qaliilan in yar uu ziyaado ziyaadadaasi waxaba shardi xataa ma aha mar bad shaygii hooskiisa isla ekaadaan oo dhilul istiwihii laga jaro bas casar bilowgiisii maraysaa wazaada qaliila qaliilka ziyaadadaasi waxa weeyaan waa inuu casr galay inaad maxad maarata aada ku hubsatid oo hubaalkii ahaan laakiin casarkii duhurku markuu baxaba casarkaa hore ka jira duhur goorma baxay shayga hooskiisa marka isla ekaadaan oo dhilul istiwa laga jaray markii laga jaray casar duhurkii waa baxay casarna waa jiraa macnuhu waa saas calaa duul casarkaa jira wazaada uuna ziyaado qaliilan hooska u ziyaado oo shaygii oo ka ziyaado wax yar oo hooska u dheeraanaya shaygii ka dheeraanaya yani wa aakhiruhu aakhiru lcasri casarka aakhirkiisuna gurub shams qoraxda dhicideeda qoraxda markay dhacdo qoraxda markay dhacdo casarka waa tegi wa aakhiruhu aakhiru lcasri casarka aakhirkiisuna guruub shams qoraxda dhicideeda haddii marba qoraxdii dhacdo khalaas casar waa tegi wa awalu waqti اlmaqrib maqribka waktigiisa awalkiisuna gurub الshams qoraxda dhicideeda maqribku wuxuu galaa qoraxda markii casarku tegey horey maqribkaa ka jira wa awalu waqti اlmaqribi gurub الshams qoraxda dhicideeda wa aakhiruhu aakhiru اlmaqribi gurub الshafaqi shafaqi dhicidiisa weyn shafaqi alaxmar shafaqa gaduudan qoraxdu markay dhacdo gaduudka meesha ka muuqda kaasa waa la ashafaq اaxmar shafaqulaxmarkaasi marba haddii meesha uu ka tago maqribka waa tegi oo maxaa soo bedelaya shafaq asfar asaa kuu shee doona alashfaaqu alaaa isaa ku dheh wa aakhiruhu baad leedaha aakhiru اlmaqribi maqribka aakhirkiisu maqribka aakhirkiisu guruub الshamsi qoraxda guruub الshafaqi shafaqa dhicidiisa wey shafaqii alaxmar ee gaduudan shafaq asfarka kuma jiro shafaq shafaq abyadkaana kuma jiro marka waa kaas wa awal waqti اlcishaa cishaa waqtigiisa awalkiisuna guruub shafaq alaxmar yani mar alla maqribkii maqrib tago cishaa jooga salaadda salaad kasta waxay soo gashaa midda kale mar midda kale markay tagto tii kale soo gelaysa ilaa hal salaada mahee salaada oo duhurka la dhihi maayo fajarku markuu tago duhuraa jira ma aha laakiin inta kale salaad haddii meesha ka baxdo tii kalea soo gelaysa haddii mid ka baxdo tii kale joogta mida ka baxda tii kale joogta ee maana wakti oo maxaad maaratay duhurna uusan jirin casarna uusan jirin ma dhici karto duhur casar ma jiro maqrib ma jiro ma dhici karto maqrib ma jiro cisha ma jiro ma dhici karto mid hadday tagto tii kale joogta waa mid samid uu ku leeyahay wawl waqti cishaa cishaa waqtigiisa awalkiisu quruub shafaqi shafaqa dhicidiisa shafaqi alaxmar ee gaduudna waakhiruhu aakhiru cishaa cishaa akhirkiisuna uluucu fajri fajarka dhalashadiisi waa fajarkii asaadiq alfajr saadiq fajarka runta sheegaya waa fajarka runlowga ah waa fajarka fajarkee weyaan oo maaa maxay ku kala bedelan yihiin yacni waxaa weeyaan fajru saadiq fajru kaadib waxay kale yihiin yacnii salaada subax intaysan dhalanin yaa iftiin xagga bariga iftiin ayaa ka soo baxaya fajru kaadibka wey oo salaad subax ka horeeya iftiin baa soo baxaya iftiin markuu soo baxdo waxoogaa iftiin oo saas kor aadaya wey oo dhuuban waxoogaa koru aadaya ma ballaaran jihada ku ballaaran maayo waxoogaa kor ayuu aadaya kor markuu aado wax yar isla markiiba mugdi baa imaanaya mugdigaas markuu eber wixii dhamma noqonayaan kabacdi isla markiiba waxaa ku xiga markaas fajr saadiqi fajarkii oo salaad subax oo caddaanaysa isaga waxaa loo yaqaanaa almuctarid fi اlufuq waa midka jihada yacnii ku faafaya waa midka jihada dhan saan ugu faafaya kii hore saanoo kor oo aadaya laakiin midkan wuxuu aadayaa midka oo fajru saadiqa jihadu saas ugu faafayaan saan ayuu u faafaya kii hore kii kale wuxuu ahaa yani saanu kor u aaday markaas haddana mugdi ka dambaynaya kan mugdi kama dambeeyo khalaas iftiinkuso usoo ziyaadayo marka dambe iftiin weynu noqonaya marka saas marka e, fajru saadiq fajru kaadib macnihiis waa saas fajru kaadibka weli cishihia dambeeyaba waa ku dhahay waakhiruhu aakhiru lcishaa duluucu lfajri fajrka sida fajrka asaadiq fajrka runta sheegay runlowga ah wa awalu waqti subx salaad subax waqtigeeda awalkiisuna salaad subax waqtigeeda awalkeeduna awalkiisuna duluucu lfajri fajrka dhalashadiisu fajrka asaadiq fajru saadiqi wey wa aakhiruhuna duluucu shams qoraxda soo bixideedii wey wa aakhiruhu duluucu shams fajr goorma u dambaysa salaad qoraxda markay soo baxdo qorax marba hadday soo baxdo fajrka laakiin inta qoraxda ka soo baxayso weli fajrkii wuu jiraa qorax markay soo baxdo lakin waa tegey mar waa saas ayuu ku celinaynaa faslun awqaatu salaati salaadda waqtiyaalkeedii khamsun shan waay shantaas sidaad ogtahay waa duhur casar maqrib cishaa fajar ama salaad subax aw awqaatu salaati salaadda waqtiyaalkeedu khamsun shan waay awal waqti duhri duhurka waqtigiisa awalkiisu zawaalu shams qoraxda suuladeeda wey qoraxda inay dhexbartanka cirka meesha ku aadan hadday xataa xaggan kaa jirto dhexbartanka cirka taagan tahay hadday kor kaaga tahay dhexbartanka cirka hadday xaggan kaa jirto dhexbartanka cirka xaggana xaggan midna ma jirtaa loo jeedaa xaggan waa ka timid xaggana welima aadin dhexbartanka cirka markay ka zuusho markaa oo xaggan ay aado qorax dhaca waxa wax ugu yar waxa weeyaan waxaa jira duhurkii baa jira <clears throat> wa aakhiru aakhiru duhr duhurka aakhirkiisana masiiru dili shayi shayga hooskiisa ahaantiisa wey milahu shaygo kale u ahaado shaygii hooskiisii isla ekaanaya hayra dili istiwaa istiwii hooskiisii mahay oo kas lagu dari maayo xisaabta waa hooskii bilowday yacni bacda bacda istiwaa qorax marka dhexbarka timid hooskii bilowday baa loo jeedaa hayra dili istiwaa wa awalu waqti alcasr casrka waqtigiisa awalkiisuna idaa saara markuu hado way dilu kulli shay shay kasta hooskiisa milahu shaygoo kale u ahaado shayga hooskiisa markay isla ekaadaan isla ekaadaan wazaada uuna ziyaadu ku yidhi qaliilan in yar ziyaadasi shardi maaha lanna duhurmatigi haa casra jira wey macnaheedu duhurmatigi casra jira ee midaani waa litaxqiiqi اlamr arrinka xaqiijintiisa hubaalka dhigidee wey marka waxaa sunaa in dib loo dhigo hore laga tukano ilaa ziyaada yar la helo wazaada u ziyaado qaliilan in yar u ziyaado wa aakhiruhu aakhiru اlcasri shams qoraxda dhiciddeeda wey wa aakhiruhu aakhiru اlcasri guruub الshams qoraxda dhiciddeeda wey wa awal waqti اlmaqrib maqribka waqtigiisa awalkiisana guruub الshams qoraxda dhiciddeeda wey wa aakhiruhu aakhiru maqribina guruub shafaqi shafaqi dhiciddiisuwa shafaqi alaxmar ee gaduudan waa ciilalowga gaduudan oo qoraxda markay dhacda ka dambeeya wa awal waqti cishaa cishaha waqtigiisa awalkiisu cishaha waqtigiisa awalkiisu oo marka cishaha ugu horeysa guruub shafaq shafaq alaxmar maarata maqrib markuu taga cishaa ma joogaba wa aakhiruhu aakhiru lcishaa uluucu lfajr saadiq fajru saadiqa dhalashadiisi wey wawalu waqti subxi salaada subax waqtigeeda awalkeeduna salaada subax waqtigeeda awalkiisuna duluucu lfajri fajrkii dhalashadiisii weyaan fajrkii asaadiq ee runta sheegaya wa aakhiruhu aakhiru subxina duluucu shams qoraxda soo bixideedii w qoraxdii inay soo baxdo alashfaaqu shafaqyaalku alaaatun saddex wey axmaru wa asfaru wa abyadu saddexaas u qaybsama ashfaq shafaqyaalku shafaqyadu waa saddex mid waxaa weeyaan waa axmar midna waa asfar waa mid jaallo jaalle ah waa abyad mid cad asfarka waa shayga jaallaha ah midabka oo jaallaha ah ee waxaa la yidhaha asfar waa abyadu iyo ku cad alaxmaru maqribun maqrib wey axmarka maxaa la yihahdaa waa maqrib midka gaduudan intuu joogo maqribaa jira walasfaru kan asfarka ah oo jaallaha ahna iyo walabyadu kan cadna cishaan cisho wey labadaas ma cisha alasfar waktiga cishaha asfarka soo gala asfarka marka gaduudkii dhammaado asfar meesha oo yimaado waxaa wey cisho ayaa jira maxaa kasii xiga abyad waa caddaanaysaa meeshiiba caddaanay noqonaysaa markaas walasfaru asfarka iyo walabyadu cishaau cisho wey wayndab waxaa la suneeya taakhiiru salaati اcishaa sunadu laakiin waxay tahay salaad cishaa dib loo dhigo ilaa an yaqiiba shafq اasfar wاlabyad shafaq asfarka ah iyo shafaq abyadka ah ilaa ay ka tagaan oo meesha ay ka tagaan inaan cishaha la tukan ayaa la sunneeya cishii waa galay laakiin inaan la tukano dib loo dhigo ayaa la sunneeya wayundab waxaa la sunneeya oo la ammaanay aada u heer sarraysa taakhiiru salaati alcishaa salaada cishaha dibudhigideedii ilaa an yaqiiba shafaqu shafaqa ilaa uu tago shafaqa alasfar asfarkaha ah, waalabyadu iyo midka cad labaduna ilaa ay tagaan halkaasaad uga baxday salaadii waktiyaalkeedii awqaatu salaati اkhams awqaatu salawaati اkhams salaadaha shanta ah waktiyaalkoodii halkaas uga dhamaa faslun taxrum الsalaatu alatii laysa lahaa sababu mutaqadimu walaa muqaarin fii khamsati awqaat cinda uluuc yani waxa weeyaan waa awqaad salaad in la tukado la diiday salaadee la deedayna salaadaha oo dhan ma aha waxaa weeyaan waa salaada salaad farada hadda iyada <clears throat> mar walba tukana salaada qallada ah oo maalan qallaha qofka lagu leeyahay ama sunnaha qadaynayo ama waajibha qadaynayo iyadana mar walba waa fasaxan tahay salaada sabab keen ay keentay sabab sabab u tukadaa jirta qoraxdii baa madoobaatay salaaddii wuxuu soo galay masjidku soo galay asbaab ayaa keentay in la tukado iyadana waa la tukanaya maxaa la diiday salaada la diiday waa salaadeen salaada la diiday waxay tahay salaadii aan markii horeba la dhihi jiray annaflulmuطlaq aan ku soo sheegnay ilaahay salaad ma isaga dhawaataa alla tuko salaadaas salaadaas annaflulmuطlaqa waa taas midda la diiday in la tuko wakhtiyaalkan taxrumu الsalaatu salaada way xaaraamtimoodaa allatii salaadaasoo yacnii in la tukado ayaa xaaraam ah allatii salaadaasoo laysa lahaa iyada aan u sugnaanin sababun sabab sababkoo mutaqadimun oo horumaray sabab yacni maxay tahay sabab horraysay oo ka horraysay arrinkan intaan waqti salaadan la diidin oo salaadan waqtiga eh, intaan waqtiyaalkan la gaarin ayaa salaadan lagugu lahaa masalan qale ayaa laga rabi salaad farada aqale salaad sunna aqale waxaa doonto waa mid ab laakiin sabab mutaqadim hadday leedahay oo qalab maalan lagugu leeyahay waa tukanaysaa walaa muqaarinun sabab la xiriirsadayna uusan jirin sababa haddii sababa la xiriirsaday sabab waxaa loo keentay in la tukado waxaa keenay sabab in la tukado la xiriirsaday waktiga nahyiga waktigii diidmada ayaa sabab la xiriirsaday oo maxay tahay masjidkaa soo gashay masjidkii ayaa soo gashay waa tukanaysaa markaa waa tukanaysaa marka sabab mutaqadim muqaarina la yihahda waa sabab hore ayaa keena inaad waa tukanaysaa sabab muqaarin la xidhiidhsaday waktigii nahyiga la diiday salaada ayuu la xidhiidhsaday waa salaadii oo taxiyatulmasjid oo kale taxiyatulmasjid salaada masjid inaad soo gasho haddii wakhtiyaalka xataa hadda laguu sheegayo oo shanta ah shanna waa laga dhigaa saddexna waa laga dhigaa eh yani maaad maaratay haddaad soo gasha masjid waa tukanaysaa haddii salaad qalaa lagu leey waa tukanaysaa ama salaad qalaa salaad farda qadee ama mid sunna qadee haddaad maalan raatibadii oo kale casarka maxaa ka horreeyey salaad sunna ayaa ka horreysay maalan salaad sunna ah ayaa casarka intaa la tukan ay tahay in la tukado afar ragco laba ragco wixii aad tukan kartay kuma suurtoobin salaadda casarkaa la tukaday salaadda casarka marka la tukado kabacdina waxaa lagala waqtiga salaadda aan la ogoleyn in la tukado awqaatu nahyi baa la yihahda ha ahaatee salaadii waad soo qadaynaysa waa soo salaadii oo casarka sunadii ka horreysay waad tukanaysaa markaas waad tukanaysaa iyadoon qadoon ahayn qado ma aha laakiin waxa weeyaan iyadoon ilaa waqtigii casarka weli waa joogaa eh qadon lama dhaho taasoo kale laakiin maca daalika waa la tukanaya laanna maxaa dhacay sabab mutaqadim ayaa jiray oo waktigan ka horreeya in intaan la diidin ayaa ahayd in la tukado lama tukan soo maaha haddaa la tukan karaa wey macnaha hore looma tukan soo ma in la tukado la raba ha haddaa la tukan karaa marka hadda in la tukado ayaa raba marka waa midaas taxrumu salaad salaaddii way xaaraamtee luda allatii salaadoo laysa lahaa iyadu usugnaanin sabab u sugnaanin sabab sababka mutaqadimin hormaray walaa muqaarin mid la xiriirsadayna aan lahayn sabab la xiriirsa waktiga nahyigana ma laha fii khamsati awqaatin shan waqti dhexdeed ayay xaaraamtay shan waqti aan la ogolen in la tuko waxaa la diiday maxaan dhahnay annaflu lmudlaq waa sunadii salaadda ilaahay ma u tukataa alla u tuko ilaahay salaadda ahdooda waa midas midda aan la ogoleyn waa waqtiyaarkee cinda duluuci shams qoraxda soo bixideed agteeda marka qoraxda ay soo baxayso salaadda marka inta tukado qoraxda ay soo baxayso wuxuu kaaga bilaabay qoraxdii baa soo baxaysa guduudkeedii yaa soo baxay bas salaad sunnaa jooji haba tukan ataa tartafica ilaa goorma xataa tartafica ilaa ay soo kor noqoto qoraxdii qadara rumxin waran qadarkeed hal waran yanii annaga aragtideena marka loo fiiriyo aragtideena annaga marka loo eego qoraxdii ilaa hal waran qadarkiis ilaa ay ka soo kor noqoto ha tukanin xataa tartafica ilaa ay kor noqoto qadara rumxin waran qadarkii ilaa ay kor noqoto waa koog salaaddii kugu horreysay wataa waat qoraxdu markay soo baxdo kowda horeba ay soo baxdo laga bilaabo ilaa qoraxdu ay xoogaa soo kor noqoto ilaa qadri rumxin waran qadarkiisa waran intii la eg waran intii la eg ay soo kor noqoto waa kow waqtiga labaadna waa cinda alistiwaa waxay kaloo xaaramteen moodaa salaad salaaddaasi cinda alistiwaa ekaanshaha agtiisa yacnii qoraxdu markay dhex bartanka cirka ku aadan tahay madaxa korkiisa aggan isan weli aadan aggana weli isan aadan hadda watigaan kasoo sheekeynayna halkaas marka qoraxda ku aadanta kala marka cirka ay joogto iyadana waxa weeyaan salaad inaan la tukan ala rabaa wa cinda alistiwaa ekaanshaha agtiisii qoraxda marka dhexbartanka cirka ku eg tahay fii hayri yowmi اljumca maalinka jumcaha iyada waa la tukanaya wax dhibaataa ma laha fii hayri yowmi اljumca oo maalinka jumcaha sunnada iska wad waa soo tukan kartaa midda hore kuma jirto midda hore sideedii loo diidan yahay laakiin istiwaha maalinka jumcaha waa la tukanaya wa cinda alistiwaa istawihii agtiisii ayaa salaaddii xaaraamtilmowda fii kayri yowmi jumcati maalinka jumcaha ayrkiisa xataa tazuula ilaa goorma goormaa xaaraamnimadu ku egtahay nahy goormuu ku egyahay xataa tazuula oo markii duhur uu soo galo oo zawaalkii la helo waqtu zawaalkii la gaaro khalaas irtafacat karaaha karaahadii waa kahor noqotay waa laga baxay markaas karaahadii waa laga baxay wa cinda alistiwaa istiwaha agtiisa ayay xaaraamtinmowdaa ayaad leedahay fii hayri yowmi اljumcati maalinka jumcaha hayrkiisa istiwihii oo fii hayri yowmi اljumcati ahaaday maalinka jumcaha isugu jirin xataa tazuula qoraxda ilaa ay zuusho oo maxay qoraxu dhaca xaggiisa ay aado markaasna sunna way in la tukado waa fiicantaha wa cinda alisfiraar jaalowga agtiisa marka qoraxdii jaalla jaalla ay noqoto xataa taqr yacnii qoraxdii waa socotay waa socotay waa socotay markaasay waxaa la gaaray waktigii ay dhici rabtay waa sii dhacaysaa qoraxdii markay sii dhacayso oo qaybo godki ay gashay markaas isfiraarka waktiga jaalla jaallaha meeshay u eg tahay ama waktiga boorowga hadday tahay boorboor meesha maxay u eg tahay boorboor meeshay noqotay wa cinda alisfiraari isfiraarkii jaallanimadii agteedii weyaan boorowga agtiisii xataa taqruba ilaa qoraxda ay dhacdo bimacnaa xataa yatakaamala quruubuha dhicitaankeedu ilaa uu dhammaystirmo marka dhicitaankeedu dhammaystirmo khalaas waxa weeyaan waa la tukan markay si fiican u dhacdo qoraxdii ilaa markay si fiican u dhacdo maxaa imaanaya gaduudkii baa imaanaya markaas wa cinda alisfiraari isfiraarka agtiisii ii xaaraamtanoodaa oo jaallo jaallo uu midabkii noqdo qoraxda yani meesha u dhacaysay xataa taqruba ilaa ay dhacdo si fiican u dhacdo qoraxdii wa bacda salaat sub salaad subax marka la tukado salaad subax marka la tukadana salaaddii waa xaaraamtinimoodaa marka salaad subax laga baxo xataa taduca shamsu qoraxdii ilaa ay soo baxdo ilaa markay soo baxdana awel waa laguu sheegay haddee ilaa ay soo kor noqoto horaa laguu sheegay wa bacda salaati subxi salaad subax gadaalkeed ayaa xaaraamtinimoodaa xataa tadluca shamsu qoraxda ilaa ay soo baxdo wa bacda salaati alcasri salaada casar gadaalkiis ayaa xaaraan tilmado haddana xataa toorba ilaa ay dhacdo ilaa ay dhacdo marka saddex waqti aa lagu soo koobi karaa saddex waqti ayaa lagu soo koobi karaa waxaa lihi karaa salaad sax markii la tukado ilaa qoraxdii soo baxdo ilaa kala hari mayso waa kow haddana istiwihii waqtigiisi asagoo iska istiwihii fii hayri yowm aljumcati sidii ku yahay salaada casar marka la tuo ilaa qoraxdii ay dhacdo si fiican u dhacdo saddex waqti kuu noqda wixii dhammaan haddii la kala qaadana shanay kuu tahay oo waxaa laga eegayaa sabab kala qaadista waxaa laga eegaya waxay tahay salaad subax markii la tukaday qoraxduna ay soo baxaysa yaa qof toosay salaad subaxu tukaday salaaddii subax salaad subax wuu tukanaa markuu tukaday qoraxdii aa soo baxaysa qofka noocaasoo kale ayaa laga fiira laakiin saddexda waqti in laga dhiga wax dhibaato ma laha saddex in lagu ururiyo ayaa ayaa iyaduna sax noqonaysa marka saas weyaan antaas wati haddii la kala qaado waa hantaas wati faslu taxrumu salaatu salaadii way xaaraamtanoodaa allatii salaadaasoo laysa lahaa iyadus u sugnaanin sababun sabab us u sugnaanin allatii taasoo laysa lahaa sababun sababkoo mutaqadimun hormaray walaa muqaarinun mid gadaal maray midna usa oo muxuu sababka sababka la ogolya sababka oo la diida maxay tahay waa sabab mutaakhir ila haddii sabab mutaqadim mid muqaarin maxaa haray keliya mid mutaahir asabab اlmutaahir oo maxay tahay waxaa kugu soo dhacday ma tukataa ha iska tuko sababta kan waa doonitaankaaga marka taas waa mid ismid ala jeeda allatii salaadii laysa laha sababun mutaqadim walaa muqaarinun mid la xiriirsadayna aan lahayn wey waayahay fii khamsati awqaat shan waqti ayay xaaraamtan mowdaa aad leedahay cinda duluuci shams qorax soo bixida agteeda koow cinda duluuci shams qorax soo bixida agteeda xaaraamtay moodaa xataa tartafica ilaa ay kor noqoto qoraxdii qadara rumxin waran qadarkiisa ay ka soo kor noqoto wa cinda alistiwaa ayay xaaraamtay moodaa wa taxrumu way xaaraamtay moodaa salaadii cinda alistiwaa ekaansho agtee qoraxdii dhexbartanka cirka ku eg tahay fii hayri yowmi aljumcati maalinka jumcaan hayrkiisiina ay maxaa la yidhahdaa qoraxdii oo fii hayri yowmi aljumcati ahday ilaa goorma xataa tazuul ilaa ay wa cinda asfiraar isfiraarka agtiisa waa boorboorowga agtiisii yaa leedahay oo qoraxdii ay yanii dhicitaankiiba aad u soo dhowaaday oo dhulkay sii gashay xataa taqruba ilaa ay dhacdo si fiican ay u dhacdo wa bacda salaati subxi salaad subax gadaalkeedna way xaaraamteemoodaa xataa tadbuca shamsu qoraxdu ay ilaa ay soo baxdo wa bacda salaati alcasri salaadda casr gadaalkeed way xaaraamteemoodaa xataa taqruba ilaa qoraxdii dhacdo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam